bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya tatanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd erayadii hore ee luqada ahaa ee ku jira waxa weeye ma macnaa bisark meelahenu xalay soo soo maraynay markaa sarkigu waa qaybo ka mida siyaabaha wax loo farsameeyo marka la sirxayo macnaa xarigga la dul marayo o kale xadsiga iyo takhmiinku waa labaduba waa male un alxadu watakmiin waa male waaya wahaakadaa yastandiluun aw yastaniduun labadaba malaha waa tiirsi iyo cuskasho yudallisuuna tadliiska waxaa la idhaha qarinta oo qayb xadii cilmiga xadiidka waxaa jirta qayb la idhaha alxadiidu almudallis almudallas waa dhexdiisa wax la qariyey min صaxiixi caqiida caqiidadii saxda ahay tadkiil cala الnaas min samiim min samiim اcaqiida samiimku waxa wey lafdhabart shayga caqiidada lafdhabartoa ah, tadkiil cala الnaas shayga la idhaahdo dakiil marka hore waa wa wax lasoo dhex geliyo waa waxay isku dhow yihiin waa tadliiska iyo tadkiil wax la isdhexgeliyo marka waa shayun dakiilun cala annaas wax dadka dhexdooda la soo geliyey buu noqonaya waaya waxa aynu ku dhex jirnaa bilaabaynaa dariskii siirada ahaa akhirkii baynu maraynay sanadii toddobaad marka sariya sariyadana waxa weeyaan waa colka kooban ee duulimaadka gala oo sariye iyo jeish waynu soo kala aragno colka kooban waa sariya hadduu colku wen yahayna waa jeish marka sariyada waxaa loo yaqaanaa sariyatu bashiir ibnu sacdin ninkaa diritaankii loo diray weeye ilaa yamun yamun wajabaa laba meelood wa fii shawaal bishii shawaal ee sanadii toddobaad baynu maraynaa balaqahu calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa war ku soo gaadhay anna cuyaynata bna xesni ninkii magacaa la odhan jiray qabaa'ilka ka madaxda ahaa carbeed waacada jamaacata min qatafaan wuxuu la ballamay wey qabiilo reer qatafaana ayuu la ballamay kaanuu muqiimiina ku nagaa qariiban min khaybar khaybar agteeda ayay degenaayeen biardin meel buu kula ballamay ismuhaa yamun yamanti maahe waa yamun wa jabaaru halkaa haynoo ahaate bui reer qadafanow waxay u ballamayaan lilgaarati cala almadiina inay madiine weeraraan madiine aynu weerarayna halkaa haynoo ahaato fa arsala lahum nebigu wuu diray qoladaasuu cid u diray bashiir ibnu sacdin saxaabigaasa hogaaminaya qoladu diray fii alaai miati rajul saddex boqol oo nin ayaa ahayn asxaabtu rasuulku diray sala allahu calayhi wasalam wuu ka naxsanayaa istibaaq buu ku samaynaya wuu ka horeynayaa cadowgaa isa soo urursanaya fa ilayhim way u socdeen yakmunuuna annahaar maalintiibay kamiin gelayaan kamiinku waa isqarinta maalintii dhufays bay gelayaan wayasiiruuna alleyl habeenkiina way soconayaan ila waa laga digniin helaya haddii kale xataa atow maxillatahum ilaa ay reerahaasi meeshii deegaankooda ahaa ayay gaadheen qoladay ku duulayeen meeshoodii bay gaadheen fa asaabuu nacaman kaiira geel badan bay ka soo kaxaysteen geel badan ayay nimankii kasoo kaxaysteen watafaraqa adicaa waxaa kala yaacay geeljirihii waa tii suuratun aada ku arkaysa qasas xataa yusdira adicaa marka waa xoolo raacatada dadkii xoolaha la joogay baa fadhaqa tiiriyey fa akhbaruu qowmahum qoladoodiibay u sheegeen xoolii la qaad maxamed colkiisii baa soo galoo qaaday fafazicuu way argagaxeen walaxiquu waxay haleeleen biculyaa bilaadihim biculyaa bilaadihim waddankooda xaggiisii kore banaamadiibay ka tegeenoo allawilo badii bay yidhaahdeenoo buurahay u kaceen intay banaan oo dhan ka tegeen baa sidii daayeerkii xaraamta fuuli jiray ayay buuraha fuuleen xoolina ka yaaceen walam yadfar ilmuslimuuna muslimiintu kumay guulaysanin ilaa birajulayni aslama laba ninoo soo islaamay oo iyagu gacmaha taago i waar anagu dagaal naguma jireen waanu islaamne nagu ogaada kuwaasumaa muslimiinta kusoo biiray uma rajacuu bilghanaa'imi ila almadiina madiinay kusoo noqdeen iyagoo soo qaniimaystay waxay taasi tilmaamaysaa haybadda asxaabtu lahaayeen ridwaan ullaahi calayhim waa kii nebigu uhi wanusirtu birucbi masirata shahrin ilaahay waxyaabuhu igu hiliye waxaa ka mid ah masaafad bil la socdo ayaa laiga argagaxi jiray qofkana waxyaabaha lagu qadariyay ka mid tahay kalsoonida uu naftiisa ku qabo iyo dhiiranaantiisa sumcad badan buu helayaa cadowguna itaal kastaba halaade waa ka baqaya marka qoladaasi saasay kusoo guulaysteen ummadaha gaaladaana waxa ugu daran dhaqaalahoo laga taabto haddii dhaqaalaha laga taabto dhimashada way kaga daran dhimashadu dadka waxun bay kala reebtaa laakiin dhaqaalo la-aantii dee way la wada dhimanaya <clears throat> iimaanay ku safraana ma leh waxaa kalood arkaysaa asxaabtu dee qoladaa colka la yahay loo yaqaano gaalka muxaaribka ah ee dagaalku islaamka ka dhex oogan yihi dad iyo dunyo wixii loo helo laga helo gacantuun baa lagu dhigi ila isba sidaasuu yahay wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi wey haddaad gacan saartaan sida idin gacan saarayeen oo kale idinkuna u gacan saara ayaa aayaddu leedahay caqliga iyo sharciguba waxay keenayaan qofka dad iyo duunya aan kuu bixinayn intaasoo taasoo kale isna uu la kulmo markaasuu waxeerin karaya dhacdadaasi sanadka akhirkiisa ahayd waxa sanadkaa isaguna aakhirkiisa ahaa cumrat lqadaa cumradii nebigu uu soo qalleeyey sanadii lixaad ee tan ka horreysay waynu soo aragnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in dhexda laga soo celiyey oo la yidhi baytullaahi alxaraamka geli mayso laakiin si aanu u muujinno cududayada iyo jiritaanka iyaga haddaanu quraysh nahay noqo adoo xaramka wax yaroo kiilooyaa u jira halkaa ka laabo dadka aanu tusno inaanu meesha ka talino si naloo ictiraafo sanadka dambe laakiin waa kuu ogollah iska kaalay taasi wuxuu leeyahay sida qur-aankuu ku tilmaamay xamiyat aljaahiliya suurat lfalki siduu ilaahay ku sheegay waa naxligii jaahiliyada iyo qabiilkuu lahaa marka sanadii toddobaad buu usoo noqonayaa inuu qalleeyo lamaa xaala alxawl kolkuu sanadku soo wareegay calaa cumrati alxudaybiya cumradii xudaybiya kolkii uu sanad ka soo wareegay kharaja calayhi salaatu wasalaam nebigu waa baxay biman sudda macahu dadkii lala soo waadiyey fiiha cumrada ah cumradii hore dadkii lala soo celiyey isagoo wada ayuu baxay oo madiine ka baxay macnaha isagii iyo qoladii dee kal hore lasoo soo celiyey baa israacay liyaqdiya cumratah si uu cumradii kal hore ka baaqatay usoo qaleeyo ee laga soo celiyey wastaklafa cala almadiina magaalada madiinana wuxuu madax uga dhigay abaadarri alkifaari saxaabiga reer khifaari ahaa ee abidar la odhan jiray ayuu hi bal oday ka sii ahaw kusima iga ahaw wasaaqa macahu alhadya sitiina badana lixdan halaad oo hadiyana uu kaxeeyey macnaha ilaahay baa loogu dhawaanaya waa qaybaha cibaadooyinka cibaadooyinkae ka midta lixdankaa geel ada halkaasu kusoo gowracaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadii tobnaadna dee waa kii boqol halaad qalay boqol halaad innaga ka ugu taajirsan baan hal quudhay dadkeennu marka ay tagaan halkaa leanno curf waanay baranin maa tacawadu calaa daalika khayrkan isagaa may baranin waa laga yaabaa inuu qofku halkan ilaa xoolo badan ku qabo laakiin halkaa wuxuu arkaya inaan cidiba uga baahnayn midhka ku waajibe faralka aunbaaba ku dirqiyaba halku odhanlaa soddon qala boqol qala taajirka tagaa liiskaba uguma jirto taas nebigu calayhi salaatu wasalaam boqol geeda ayuu sanadii tabnaad sidaynu arki doono taariikha ayuu geeyo halkaa ku gowracay sanadkan toddobaadna lixdan halaab kamiyad yar been maaha boqol halaaboo la qalayo oo dee geel ehm, dabaaxad ah haddii average loo sameeyo saddex boqoloo dollar lagu dhufto dee misay noqon ya ma soddon kun ba ah xoolo aada u badan wey wa macahu silaax hubkiibuu sii qaatay nebigu xadiran min quraysh min qadri quraysh isagoo ka feejigan ballanfurka quraysh xadirku waa khuduu xidrak waa feejignaanta qadriguna waa ballanfurta isagoo ilan dagaal gondahaagu ka dhasha cadowgana si walba waa loogu talagalaa isagoo ku talagelaya in haddii ballanta ay jebiyaan dee xagga kale loogu dhufan karo ayuu hubkiisa sii qaata gaal lama aamino ilaahay baa i laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma qof mu'mina magan iyo marti iyo xigto midna ilaalinayaan magan iyo xigto toona waa kuwa yidhaahdaan malihiin anagu saaxiib joogto ahee maslaxad joogtaa baan leenahay maslaxadda yada haddaan halkaa ka arki weyna xaal kalean ugu rogayn balaani ma jirto wey wa kaana macahu miatu faras boqol faras buu nebigu watay calayha muxamed ibnu maslama mujaahidkii magacaa lahaa ee wacdaruhu muujiyey markii uu ninkii gaalka ahaa yuhuudigaa ikhtiyaalayay aynu soo aragnay ayaa tignikana ka madax ahaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam colkiisu bilaa nidaam ma ahayn nidaamka isagaa laga qaadanayay oo qaydaha caskariga kuliyadaha caskariga diraasaadka lagu sameeyo in badan baa kii rasuulka laga qaatay sala allahu calayhi wasalam ilaa malakul jibriil baa tilmaamaye in badan baa laga qaatay marka maxamedo adigu qaybta gaadiidka ayaad madax ka tahay technicalood madax ka ah. ya maxamed ibn maslama ya me ah, maxamedkaa sax wa cala silaaxi eh, hubkana bashiir ibnu sacdi waa laboo fardahana waa maxamed asilaax hubkana waxa madax ka ah eh, bashiir wixii hub la sita iyo saanada wixii la kordhinaya iyo ninkaas uu qaybiyey waxrama calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ka xidhay cumradan min baabi almasjid almadani masaajidka madiine albaabkiisa halkaa waxaa laga faaidaysan karaa bay leeyiin culimadu miiqaadka iyadoo aan la gaarin in la xidhan karo oo sida afdalkii waxay ahayd miiqaadkoo dalxulayfe ah in uu ka xidho cumrada iyo xajka iyo xajkiisiina dabcan dulxulayfa ayuu ka xidhay oo kambalka cali ah kambalka ah madiinea laakiin cumradan dee albaabka masjidku ka xidho taasina inay iska banaanta laga faaidaysanaya walama intahaa ilaa dilxulayfa kolkii uu xulayfe gaadhay nebigu dulxulayfa waa halkii laga xidhanaye qadama alkhayla amaamah fardihiibuu xagga hore mariyey fardihii ayuu xagga hore mariyey faqiila yaa rasuula allahi xamalta silaax nebiga waxaa lagu yihi oo waa sidee waad hubaysay colkii innagoo cumro wadana ayaad colkii hubaysay waqad sharabuu waxaanay shardi inooga dhigeen kal hore anlaa taxmilahu inaynaan hubka qaadanin asxaabtu waxa ay dabiqayaan tarbiyadu nebi maxamed siiye calayhi salaatu wasalaam oo ah ballanta ay galaan gaal iyo islaam toona inaanay ku jabin marka waxay ogaayeen nebiga iyo gaaladu inay kusoo ballameen kan hore markaad maxamedow soo gelaysa maka wax uga hadla soo gelin ilaa isagoo galkiisa ku jira mooyaane isagoo naga qarsoon mooyaane yuu noo muuqan marka shardi waxay kaaga dhigeen anlaa taxmilahu de inaanad hub soo qaadanayn kale hubbaseetaa waa sidee hubkii baynu dee faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxu uhi laa nadkhulu lxarama bihi waan xaramka la geli mayno walaakin yakunu qariiban mina xaramka agtiisaynu dhiganaynaa ah, qariiban mina wuu inoo dhowaanaya waa caawiyaheenna buu leeya hubkani waa caawiyaheennaoo cadowaynu ka dugsanayna ilaahayna waa tala saaranaysa cadowgana waa iska ilaalinaysa cadow kolba itaalkaad leedahay waa nacasoo ayuu kugu tixgelinaya doqon wey doqon ila diinlaawo waa doqone kolba ishaad leedahay ayuu kugula mucaamilaya sidaasaanu nebigu sameeyo saynu ku arki doono raggii fardoolayda ahaa iyo wixii hubka haystay kambalka ma ku dhigay dabeetana markaasaa la iska cumraysta oo colkii arrinkiisii oo dhan dhamaysta o markaasuu dib u baxay isagu halkii ay deganaayeen buu degay iyagii buu i soo dawaafo cumrada soo dhamaysta idinkuna annaga haddaba hubka sii haysanayna soo nabadgalle eh. idinkuna gala oo camalka soo dhameeya isbedelkaasu sameeyey si shuruudiina ay halkeedii u ahaato cadowgana la isaga ilaaliyo hubkii loo sito walaakin yakunu qariiba mina hubku wuu inoo dhowaanayaa bui fain haajanaa haaijun hadduu inaga naxiyo wax inaga naxiya fazicnaa lahu hubkaynu argagaxi haaja iyo hayajaanku waa kicin kacdoonka iyo anfariirka wey didmada wey haddaynu aragno waxayna diriya fazicnaa lahu hubkaynu ku argagaxi waxayna kiciye haddaynu aragno inaga naxiya dee hubkaynu maciinsan doonaa buui falamaa kaana bimari dhahraan halkaa marudahraan ma laydhaa kambalka markuu maraya maka ku dhowy qaabalahu nafarun min quraysh qolo reer quraysheedabaa nebiga ka hor yimi fafadicuu min haadihi alcudda diyaar garowgan ay ka yaabeen raggii wada cumraysto hadigii wadoo haddana seefihii iyo warmihii iyo ku gaashaaman leebkii iyo wixii lagu dhugtamayey waxlalow wixii oo dhan sita ayay yaabeen diyaar garowgan dee ilaahayna wuxu uhi waacidduu lahum ma statactum min quwa gaal u diyaarsada waxaa karaysaan ayuu haddaba markii qoladii indha indhaynta iyo sahanku intay nebiga ka hor yimaadeen ay arkeen diyaargarowga uu ku jiro ayaa maxay sameeyeen wa asracuu ilaa qawmihim fa akhbaruuhu quraysh bay xaggeedii u yaaceeno markaasay warkii u sheegeen waxay idhaahdeen ninkii waa soo diyaargarooday fa jaa-ahu nebiga waxa u yimi fatayaani minhu laba dhalinyaro ahoo lasoo diray quraysh laba nin bay soo dirtay islahaayeen waxba yeeli maayo labadii nin baa markaa nebiga u yimi kolkii warkii iyaga gaadhay waqaaluu waxay dhahen wallaahi ya muxamed maa curifta bilqadri sagiira walaa kabiira ballanfur laguguma ogeyn adigoo yar iyo adigoo weyn weligaaba kaamaanaan baranin ballan aada jebiso maxamedow afkii quraysheed bay labadani ku hadlayaan wainaa lam nuxdit xadathan manaanaan soo cusboonaynin wax cusub xada macnaha waxa weeyaan ballanfur aanu samaynay iyo heshiiskeenu kal hore dhiganay maanaa jabin dee haddaan hub noo soo qaadan lahay maxaa hubka kugu kalifay horeba laguguma aqoon ballan jaban annaguna ballan aa hub loogu soo qaadato maanaa jabin dee way baqayaan waa la tolo olosha waaya fa markaa nebigu uu qanciyo wuxuu uhi innaa laa nadkulu alxarama bisilaax aan iska bushaaraysa iska nafisa bu hubka la soo geli mayna xaramka naftan idin haysa istajiya quraysh xaramka hubka soo gelin mayno saasay walamaa xaana waqtu dukuuli kolkii uu soo dhawaaday markuu nebigu geli lahaa maka markuu maka geli lahaa kharaja ahluuha dadkii maka joogay baa baxay kaarihiina iyagoo nacaya ru'yat almuslimiin muslimiinta inay arkaan yaduufuuna bilbeyt kacbada iyagoo dawaafaya naxli baa buuxiyayoo waxay idhaahdeen dee waar beytkii ilaahay aynu ka erinay maxamed iyo asxaabtii iyagoo ku oborshaynaya oo dawaafaya ma eegan karne aan ka indhaqarsanne xaggaa inooga kaxeeyaoo darowna aqallada gala qaarowna meelaha u baxa magaaladii baa la cidlaynaya nebigaa la diidaya in la arko oo nebigii lagu indhakuulan lahaa ragga qaarkoodna inta yara ay ka maqan yihiin ayay ishoodu basaasaysa oo ay lahaayeen inaanu kula fadhinun baanu jecellaha ilaan arag xumo iyo ayaan dara iimaan iimaan la-aantaa leh qofku darajuu ku gaadhaya inuu nebiga arkaba oo asxaabibuu ku noqonaya hal mar hadduu arko qarniga ugu fadli badan buu noqonaya asxaabta ah iyagina araggiisa inaga qariibaya waayo waxay diidayaan wixii ay dadka u sheegeene beenta ahaa oo meesha annagaa ka talino cidima iman karto inuu meesha ka baxa way diidayaan nebiga asxaabtiiyo colkan isku duuban inay maatidoodu aragtana way diidayaan ah. waay fadakala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu galay wa asxaabuhu baa galay mutawashixiina iyaga oo ku jeenay qaaran suyuufuhum seefahooda min aniyati kada meesha kada la ydhaha waa waa meesha laga dhaadhaci jiray geesha galbeed waqooyi halkaasay ka galeen iyadoo raggu dee diyaar yahay oo la wada jeeni iyo seefihii ilaahayna waa la caabudaya cadowgana waa la iska rabaya labadaasaa la isku wadaa cadowga gaalka ah hubkaasaa lagu celinaya cadowga shaydaanka ana cibaadadaasaa lagu difaacaya labadaasi ma kala maarmayaan cibaadada laftigeeda laad lagaaga eryaya haddaanan cudud lahayn waynu ka aragnay dee caalamka maanta saddex kun oo masjid oo ay lahayd magaalada qurduba ee spain xarunta dee u ahayd dadka muslimiinta ah saddexdii kunba waa kaniisad manaa beri dhaweydbe mid iyo laba usii daayeen muslimiinta waa magaalo quros maba lahaba oo wadankeena o dhan ku yaala masaajidan intaa gaadhay intiiba waa kaniisadaa loo rogay markii islaamka laga adkaaday sidii dadka muslimiintuba marka iyaga ka adkaadaan kaniisadaha masaajida looga dhigji wa amaamahu cabdullaahi bnu rawaxata yaquul cabdillaahi ibnu rawaxa nabiga horkacayo gaadiidkiisa hogaaminaya oo dhoolla tusanaya wuxuu leeyay laa ilaaha ila allahu waxda sadaqa wacda wanasara cabda wa acadda junda wahazama alaxzaaba waxda ereyada qiimaha badan ayuu ku dhaadanayaa iyo islaamnimadiisa iyo iimaankiisa hadday iyagu gaal xuno bahal xuno sanama ku dhaadanayaan waay khalluu bani lkufaari can sabiilihi buu leeyahay khalluu bani lkufaari can sabiilihi waar waddada loo baneeyo nabiga kufaarta ilaahay baa keligiiya ballantii wuu oofiyey nebi addoonkiisii wuu heeliyey colkiisii waa xoojiyey cadowgiisii waa jabay wadaafa calayhi salaatu wasalaam bilbeyt kacbaduu nebigu dawaafay markaa kacbada goormaa ugu dambaysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadana waa sanadii toddobaad toddoba sannadood buu kasii maqan yahay oo ehelkiisii isagoo ah halkii uu ku dhashay ee uu ku barbaaray ee uu ku guursaday ewaxiguu ku soo degay axabu ardi illaahi ilayh dhul oo dhan halkuu ugu jeclaa ayaa laga eriyey bartiibuu markaa nabigu dawaafay wahuwa calaa raaxilati gaadi hashiisiibuu fuushan yahay wastalama alxajara bimixjani dhagaxana wuxuu ku salaamay hangool uu sitay miksar iyo mixjan baa jiro miksarkuna waa bakooradda mixjankuna waa hangoolka marka hangool yaruu sitay buu maadaama gaadiidkiibuu fuushan yaho saasuu ugu dawaafaya isagoon degin ila waa la dawaafi karaa adoo fuushan waxa markaa markuu dhagaxa ku toosan inbuu sidaa intuu ugu ishaaro caaradiisa yaro dhunkanaya adonkashadiibaa intaa ugu dhan saxmaduu diidaya inuu dadka dhibo sidaasaanay kole koletaa dhagaxa gaadhaynin waa xaaraan waa mamnuuc inaad ummadda jilibka iyo suxulka la dhacdo oo aad tidhaa dhagaxdaa soo dhunkanaya dhagaxa dhunkashadiisa iyo taabashadiisuba waa sunna ummadda dhibideeduna waa xaaraan wa amara asxaabahu an yusricuu asxaabtiisana wuxuu faray inay dadejiyaan alaaata ashwaatin saddex saddexda wareegee hore saddexda wareegee hore guclaha lagu wareega buui haddaad ragga tihiin muxuu sidaa u samaynayaa idhaaran lilquwa awood buu muujinaya waryaa cadowgaa dhuux sagaalaa lagu subkadaa wey saddexda jiiree u horeeya dawaafka guclaa lagu wareegayaa buu maca ka u cirada weyn iyo ka u odaysan hala gucleeya buu warka ayuu nebigu aad qani ugu ahaa calayhi salaatu wasalaam akhbaarta iyo macluumaadka macnaha waxaa aad iyo aad uga sarreeyey xagga warka heladiisa marka war looga sheegay gaalada ayuu ficilkan jawaab uga dhigaya iyo fariin buu udiraya ficilkan orodkii waa fariin lianna almushrikiina qaaluu gaaladii kacbada ag fadhfadhiday baa waxay yidhaha midhbirhkii soo haray sayatuufu lyowma bilkacbati qawmun maanta waxaa kacbada imanaya oo dawaafaya qolo nahakatum humma yasrib ay daciifisay xuus ka dhigtay kaneecadii madiina war qolo meeshan bere hore ka qaxday oo mucamed iyo asxaabtiisa ahayd oo kaneecadu kaneecadii madiine lagu yaqaanay iyo xumadeedii ay xuusas ka dhigtay xuusas ayaa halkan irif iriflayn doona berito ayay yidhaahdeen habrihii iyo ciyaalkiiba waxaa usii sheeg sheegeen iyo addoomihii warkiibuu nebiguna maqlay nahakatu nahkigu waa daciifinta ah, xumad nimana waana runtooda dee madiine xumad bay lahayd oo ilaahay buu nebigu baryay inuu xumadda ka raro waatii xaggaa loo raray iyo juxfa meesha la idhaa waa loo raray xumadda faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu asxaabtii ku yidhi raxima allahu mra'an araahum min nafsihi quwa raxim allahu mraa ilaahay qofa u naxariista araahum gaalada tusiye min nafsihi quwa qofka naftiisu inay tamar leedahay gaalka tusiya ilaahay u naxariista alla uma naxariisto qofka gaalka isu daciifiye wey hadaar nebi baa tan ku wada dhacay hal alla halka aynu ka daciifsannahay ayaynu gaalka u warramaynaa waanu qaxnay waanu wada haraadanahay waanu wada baktiyaynaa bilaa maamul baanu nahay bilaa iskuol baanu nahay bilaa masaajid baanu nahay inagoo igu dareen siduu masaajid u dhisayo bilaa masaajid oo bilaa malcaamad baanu nahay dee masaajidka madiintiinaan haystaa ui anugu iyo malcaamadiina haiga gala marka nebigu wuxuu leeyahay allaha u naxariisto gaalka qofka awoodiisa war waanu iska labanna waxba kaagama baanin haddaad tidhaahdo ummaddeenu hadday idhaahdaan oo annagaa baraagta dhisanayno annagaa daaraha dhisanayno o beeraha qodanayno oo saas oo dhan adigu iska shaqata wuu ku baryaya wuxuu odhanaya me aan idinla joogo o aan waxaa idin qabta leanna isagaa mashruuc soo qaata waxaa la xaqiijiyay boqol kiiba toddobaatan u yaraan waxa ay adduunyada kasoo qaadaan iyagay dib ugu noqdaan dayuuradahooda overtimekooda maxaan ku raa hay-adaha sii kala qaadanaya sii kala dilaalaya consultationka iyo la talinta waxaasay ku baxaanba boqol kiiba sideed waxay soo qaadaan marka wuu ku baraya waa kuley hana diidini aynu isku gaabsanno de anana aan keene eh, na ogolow almuhim meesha kalsooniya ka baxay ahiqatu binafs ummaddu inay iyadu isku kalsoonaataan meesha ka baxay markaad naftaada ku kalsoonaan weydana cid walba waad u jabta adiga arkaya qofki isagoo lacag haysto laga yaabo khaliijka inuu toban kun oo riyaal qaadanayo ayuu qaxayaa garoon buu ka degaya gacmuhu kor u taagaya markaasa wuxuu le allahuma labeyk baana way kaa wixii yaraaya siinayseen dadkiina duqayda ah iyo waxaa habraha iyo ama igu qora markaa nebigu saasuu asxaabtii ku yidhi u duceeyeyba maar iska raba ragga ducufa iska dhigin waubaca calayhi salaau wasalaam wuxuu jeenay qaarka biridaaihi goyiisi ibdibaacu waa jeenay qaarka qofkii dhaqan soomaaliyeed garanaya jeenay qaarka waxba loo sharxi maaha waa go-oo gacanta midig hoosta laga mariyo dhinaca bidixdana laga hilaabto hilaabtaa iyo jeenay qaarkaasuu dhag ku siiyey wakashafa cadudahu lyumna cududiisa midig waa fayday labada maro caaradoodana go-a labadiisa caarona dee dhinaca bidixdu isu mariyey sida siuu marka taasi waxay tahay shana alfutuwa wuxuu muujinayaa alquwa futuwadu alfata goorma qofka la odhan karaa waa dhalinyarada markuu alfata waa markuu xoogga yahay qofka isku tunto doobka isku tuntay baa la idhahdaa alfata marka alfutuwana dhalinyaraniuu muujinaya odaynimo ma muujinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo tukubid iyo loodid midna ma hayo wa facala milahu lmuslimuun muslimiintii meeshan maraysayna sidiisoo kale intay wada jeani qaarteen ayaa guclo lagu gejiyey waqad atama almuslimuuna dawaafahum bilbeyt markaasay muslimiintu dhammaystireen dawaafkii ay kacbadoo dawaafayeen kolkii dabeetana saddexdaa hore qac lagu siiyo saani loo bucleeyey afartii dambe iska tallaabsada bui waxaynu nahay waa layna arkay iyaguna markaa waxay idhaahdeen marya waxaynu moodayna xumad yac baynu sheegayne wallaahi kaanahum khazaal waxaa la moodaa sidii deeraday u shirbaynayaan deerada deerada iyo cawsha iyo way shirbaysa had iyo jeer waa tan booda kaanahum khazaal war waba la mooda sidii cawshay u boodayaan nimanku nimankaynu moodaynayba ma muxalliqiina ru ru'uusahum iyagoo madaxooda xiraya wa muqasiriina iyagoo qaarkoodna gaabinaya kamaa ra-aa calayhi salaatu wasalaam fii manaamih siduu manaamkiisii ku arkay ogabay sanadaa lixaad baa la tusiyey nebigoo kacbadii dawaafaya oo xiray oo gaabiyey timaha marka asxaabtiisana waa kii ugu bushaareeyey markuu cumar doodayo waa kii lahaa war maxaynu u noqonaynaa sanadkan lixaad soo kii noo sheegay abubakarna waa kii ku qancinaya lahaa haye sanadkan kumu odhan kacbada inaynu gallano aynu cibaadaysano inbuu sheegay mooyaane taariikh kumuu cayimin oo sanadkan kumuu odhanay sanadaha soo socda wey marka riyadiisii laqad sadqa allahu rasuulahu ruya bilxaq latadkuluna almasjida in sha allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin laa takhaafuun facalima maa lam taclamuu fajacala min duuni dalika fatxan qariiba waa ka alla umana sheegtay halka inaanu ballantii ka bixine uu oofiyey maqaamka ambiyaduna qaydaha waxyigu ka mid yahe ma beenoobo dhacdada ugu dambaysa waxaa ka mid a ah sanada toddobaad zawaaju maymuuna xaasaskiisii daahiraadka ahaa mid ka mid oo kuwii u dambeeyey guursiga uu guursaday oo maymuune la odhan jiray guurkeedu taariikh ahaan waxau ahaa sanadaa toddobaad akhirkeeda maymuuna bintulxaris baa la idhaha berigeedii hore bara la odhan jiray bara oo macnaheedu yahay wanaag ama samafalay ama samawada markaasuu nebigu maymuuna u bixiyey magacaasi wada ammaanta ah waa ka daayay watazawaja wahuwa bimaka isagoo maka guur jooga wuxuu nebigu mehersaday markii uu xalaaloobay ilaa intuu camalka xidhanya looma ogola guurkae eh, maymuunata binti alxaaris alhilaaliya gabadhaasu mehersamay zawju cadnihi xamsatu bni cabdilmualib shahiidu uxud adeerkii xamse ee uxud ku shahiiday ayay xaasu ahay sida raajixa ah ee culamaau taariikh ama awsiira ay ku tegayaan waxa weeye inaanay xamse ori u ahayn laakiin abi ruhm ibna cabdilcuza ninka magacaa la odhan jiray ori u ahayd xamse xaasumay ahayd wakaalatu cabdilaahi bni cabaas cabdillahi bni cabaasna habaryar bay ahay islaantaasuu nebigu meheriyey wa hiya aakhiru nisaa'ihi zawaajan waana islaantii ugu dambaysuu nebigu xaasaskiisa guursaday sanadaa toddobaad walam yadkul bihaa lama aqalgelin oo may kulmin ilaa bacda alkhuruuji min maka markuu maka ka baxay ayuu la aqal galay dee intanuu maka ku jiray saddexda cisho haysteenba cibaaday ku jireen marka waktigaasi cibaadadu u carbuunaayo mucaamaladii qoyska iyo islaanta caruuskaa muu gelay laakiin markii uu koonaha maka u baxay ee qoladii halkaa difaaca kaga jiray ay soo weydaarteen ayuu halkaa ku aqalgalay taa wuxuu sheekhu ku saarayaa maqaalada qaarkood baa odhanaya islaanta isagoo muxrima buu nebigu la aqalgalayoo qofka ixraamka xidhan guurku wuu banaanyahay marka sida saxda ahi waxa weeye inaanu isagoo muxrima ah, islaanta guursanina isagoo xalaala uu guursaday taasuu kaga taxadiraya masale fiqiya ayuu ishaarayaa dhinaca raajix ah xayu kaana bisarif meesha sir sarif la idhaahdo ayuu joogay sarifna dee waa tanciim agteeda halkan dhow iyo toban kilomitr maka waqooyi ka xigta walamaa kharaja calayhi salaatu wasalaam markii uu nebigu baxay amara aladiina kuwii wuxuu faray kaana uu ahaa tarakahum mid kaga yimi bixiraasati alkhayli fardaha inay ilaaliyaan kuwii fardaha uri idinku inoo ilaaliya iyo hubka ee kambalka maka deganaa difaaca ku jiray iyo digniinta kuwii kuwiibaa wuxuu faray bidihaabi inay tagaan liyatuufuu si ay usoo dawaafaan fafacaluu waanay sameeyeen war anagu soo dhamaysana cibaadadii colka haatan ku wareejiyo nin walba hubkiisii iyo faraskiisiiyo orda gala idinkuna oo xaramka soo dawaafa uma rajaca calayhi الsalaau wasalaam ilى lmadiinati farixan wamasruura isagoo faraxsan oo mabsuuda ah. bima xabaahu اllah ilaahay waxa uu siiyey xabaa muxaabaat waa dheefta wey waxa ilaahay uu dheef ahaan u siiyeyoo min tasdiiqi ru'yaahu manaamkiisii loo rumeeye intay cibaado tahay ee cibaadada uu ku guulaystay loo diiday waxa kaga sii farxad badnayd manaamkii dadka ugu bushaareeye qaarkood ka shakiye oo ilaahay rumeeyey manaamkiioo la rumeeyey sanadii toddobaad taariikhaha kow iyo laba iyo saddex marka la idhaa xusuusta mudan ama nebiga ku xeernaa ama horukacuu islaamku sameeyey ama guuldarada ku dhacday cadowga taasaa ka mid ah guud ahaanna waxaa laga arkayaa in uu koritaan ku jiro islaamku huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin اlxaq liyudhirahu cala diini kulih wakafaa billahi shahiida asanaة athaamina sanadii sideedaad baynu maraynaa bilowgeeda oo laba sano un geeridii rasuul ka hadhayin sala اllahu alayhi wasalam waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah dagaaladuu nebigu galay sanad walba bilbil baa lagu tirinaya marka dib dad usoo xisaabiso oo bil walba inta dagaalu galay aad soo xisaabiso dee sanad quraabaad yaabiba isagoo labaatan dagaal galay isagoo labaatan col abaabulay baad arki iyo inka badanba marka halkan wuxuu u joogay dadka daraaddood buu u noolaaye raaxadiisa uma nooleyn rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka daraaddood ayuu geedi iyo guuro iyo dagaal iyo difaac ugu jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam si uu ummadda uga badbaadiyo micyaha jahliga iyo shayaaiinta sariya sariyatu qaalib ibnu cabdillaahi layti ninka magacaa la idhaahdo iyo bal colkii gaadada ahaa u kaxayd wa fii safar muxaramun baa dee sanadku ka bilaabmaayo bishii labaadba oo safar ah arsala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu diray haaliba bna cabdillaahi leyt asxaabiga magacaa la yidhaahdo colu horkacayo ilaa bani lmulawix qabiilada magacaa la ydhaha buui kuhinjiya wahum qowmun min alcarab waa qolo carbeed yaskunuuna bilkadiid meeshaasay degayeen kadiidkuna waa ereyada makiya madiine udhaxaysa fa saara alqowmu nebigu diray way dhaqaajiyeen xataa idaa kaanuu biqudayd qudayd oo iyadoo eriyadaasun deegaan ah ilaa masaafo dheer bay meesha isu jirta halkaa markay marayaan asxaab iltaqow waxay la kulmeen bilxaaris ibnu malik alleyt waa nin magacaa la yidhaahdo oo odayaashii carbeed ka mid ee ah qabaa'ilkaa suldaamada ka ahaa almacruuf bibnu lbarsa maanaystaana waa lahaa kuwii loo socday maaha isagu dabcan laakiin waa waa sayd kaloo la helay wa aydan huwa saydun samiin waa ugaar kaloo shilisoo la qabta isba wa kaana khasban laduudan waxa uu ahaa mid mucaaridahoo aada u qalafsan nebiga iyo asxaabta mucaaridkii ku soo taagnaaye laduudku waa mid qallafsan oo gaala soo ligan buu ahaa fa asaruuhu way soo qafaasheen waxay idhahdeen inkastoonan xaafadaada u adiga haddii lagu helay lagu dhaafi maaye balina maray kartiinadii baa lagu dhajiyey cadow la hela xaggee lagu dayn fa qaala lahu markaa wuxuu ku yidhi maa ji'tu ilaa lilislaam waarda islaam baan u imi meesha maan iska marayni muslimkaa kusoo socday fa qaaluu lahu waxay ku yidhahdeen asxaabtu ka gar heli maaye in takun musliman haddaad niyow islaam tahay lan yaduraka ku dhibi maayo ribaatu laylatin habeen un inaad xidhnaato habeen waxba ku yeeli mayso habeen baanu ku xidhaynaa intaan wax kala hubinayna waxba ku yeeli mayso wailaa haddii kale istawsaqnaa minka dee kalsooni baanu kaa heli doonaa macnaha waxa weeyaan haddii kale dee xalig adag baa lagu taagayo baqahaagii ayaanu ka raysan doonaa cadowaanu haynayba uma saaruu way socdeen xataa wasaluu maxilata banilmulawix xaafadii reer banilmulawix waa qoladii ay ku duuleen ayay gaadheen asxaabta fastaaqu nacma washaa annacm waa geela ashaana waa ariga istaaqa uu kahaysta wey fastaaquu waxay soo duubeen oo ay aleenka isugu soo mareen sidii xoolaha colku u dhici jiray oo kale annacma washaa geel iyo ari wixii la arkay haraggaa loo soo tuuray wa kharaja waxa baxay asariik ila alqowm sariik waa qayladoonka ah, sida ereygaasi ku jiro suuratu yaasiin qaybeeda dambe aad ka helayso wa kharaja sariiku ila alqowm qayladoonkiibaa u cararay xaggii dadkii xoolaha lahaa fa wuxuu la yimi kii qayladoonka ahaa wuxuu soo horkacay maa col laa qibala lahum bihi aanay asxaabtuba iska celin karayn asxaabtu tiro kooban bay ahaayeen marka col aanay iska celin karayninba ayaa markuu ninkii cadowga waafuufay ayuu soo helay gub qabiilo dhan baa soo kacday asxaabtiina xoolihii bay wadaan walaakin mana allahu cala almuslimiin ilaahay baa muslimiintii wuxuu ku galladay ilan isagaa yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa colaalkiisa isagu maa yaqaan ilaahay baa gallad siiye muminiinta oo gurmad buu u fidiyey oo ah fa arsala saylan shadiidan daad fara badan baa soo rogmaday kii beriishyada qaadi jiroo kale ah xaala baynahum wa bayna caduwi iyaga iyo cadowgoodii unbuu dhex maray ninka khaalib ibnu cabdilaahi leysi colkii u horkacayay oo xoolihii wada ayaa colkii gurmadkaa soo gaadhay sawirkoodu wuxuu noqday uun reer banu israaiil oo fircoon eryanayo reer banu israiil markay xaggaa uga baxeen badigii ee fircoonna uu soo galun bay biyuhu isku dhaqaaqeen asxaabtii markii ay xoolihii xaggaa uga saareen dooxadii dooxo weyn oo meesha maraysay ayuunbaa daruuri lahay ereyadan ku qotomiyo da-aysay daadkeediioo gabaara gurdaynayaa soo maray dooxa oo aan doonin mooyaane wax kale lagu hawaysanayn xataa saara almushrikuuna gaaladii baa waxay noqdeen yarawna kuwo arkaya oo indhaha ku haya nacamahum geeloodii tusaaqu iyadoo lasii duubayo wahum laa yaqdiruuna mana karayaan calaa raddiha inay soo celiyaan xoolihii halkaa lasii wado oo la eryayo ayay arkaya daad baana halkan ishayeen wax allo wax lagaga tallaaba marka waxay kala doorteen naftoodii iyo iyo xoolaha dabedna waay dib bay isaga joogsadeen mar hadday toban kilomitr sii goostaanna idi gaari mayso halkaasay ugu dhamaatay kuwaana nicmooleydaa badan baa laga qaatay oo jilaalbax asxaabtu kabahay ka subkadeen jilaalbax weynna waa laga helay waa laga masta iyaguna way caydhoodeen oo dee mar hadday caydhoodeen meelahaasu hawahudameenoo ha kace sariya koox kalaa la idhaahdaa haddana asxaabigan soo guulaystay ayuu mar labaad nebigu yidhi war bal adiga ayaa moralku halkii dee kor u kacsan yahay mar kale haddana cadowgii ku dhaqaaji walamaa rajaca kaalib ila almadiinati markuu madiinada saxaabigan khaalib ibnu cabdilaahi u noqday daafiran isagoo guulaystay arsalahu calayhi salaatu wasalaam nebigu haddana mar labaad buu diray fii miatay rajul laba boqol oo nin buu ihi horkac laba boqol oo nin ayuu ihi kaxayso liyaktasa si uga soo aargudo min bani mura bifadak qabiiladii reer bani murad mura la odhan jiray meeshii fadak la odhanayay degenayd waqooyiga madiina dilay bashiir ibnu sacdi kooxdiisi ayuu war nimankii halkaase asxaabta laayey sahan yaroo u diray waa kuwii afka gashaday soo aragno waa bal nimankii ku hinjibuuriyo nimankaa aada uga soo aargudid asxaabta fadak bay degayn iyaguna waa bani mura haddaan faallo kaa siiyo buui wahum ladiina asaabuu waa nimankii laayay sariyata bashiir ibnu sacdi asxaabigii bashiir ibnu sacd siduu ku baxay waynu garanay kooxdii la socotoo dhan baa la laayay kuwii buuhi maanta hala weeraro fa way socdeen asxaabtani xataa idaa kaanuu qariiba min alqowm kolkii ay ku dhow yihiin qoladii la weerarayay khaaba qaalibun asxaabigan qaalib ibn cabdilaahi wuxuu ukhudbad akriyey fii man macahu asxaabtii la socota imanku waa nimankii asxaabta laayay bilii hore dabeedna dee naftuna haddii meel lagu dilo siday uga soo hortaaganta kolkaa wuxuu doonay raggan inuu qanciyo khudbad buu ujeediyey waa bal soo fayla buu labadii boqol khudbad buu ujeediyey khudbadiisi waxay noqotay wuxuu leeyahay bacda an xamida allaha waasna calayh intuu ilaahay ku mahadbaqe waa maanay waa adaabta khudbada qofku inaanu hadal mutuxan un ka bilaabine inuu ilaahay ammaano oo ku mahadbaqoo nebiga ku saliyo oo bisinka iyo amaa bacdigii khudbad islaam qof islaama khudbadii inay u muuqato intaa kadib amaa bacdu buuri intaa kadib fa inii uusiikum bitaqwa allah warbarabta alla kacabsi baan idin dardaarmaya waxdahu laa shariika lah وأn تطيicuunii walaa تukhaaliفuu lii aeecoo haygu khilaafina amran arin haygu diidina horta iska tala qaadano arinkeena iyo aqbalkeenaan isku ogaano fainahu laa ra'ya ra'yi ma laha buhi liman laa yudaacu qofkaan laga tala qaadanayn arrin ma hayo waa ra'yi ma hayo ra'yigiisu qiimo ma leh qofkaan laga tala qaadanayn marka sidii nebiguba idinku soo ballamiyey dagaal baynu galaynaa talo colaadeedna waa la mideeyaan inunbaa loo dhiibaa amar baan idin siinaya amarkaa ma iga qaadateen haabay idhaah fainahu laa ra'ya liman laa yudaac ra'yi qiimale male qofkaan laga tala qaadanayn uma akha bayna aljund colkiibu walaaleeyey colkii ayuu lababa dhan walaala uga dhigay labada dhee guusha saara wuu isku lamaanay si ay isdifaacana isaga qayb qaataan hadduu midi dhaawacmana ka kale u qaado fa qaala uhi yaa fulaan hebelow anta wa fulaan adigii hebel baa saacadda laga bilaabo isu garab iyo gaashaana wayaa fulaan anta wa fulaan labadii naasina waa idinkaa ah. laa yufaariqu axadun minkum zamiila midkiinka kale yuu ka tegin geeri iyo nolol laa yufaariq axadu minkum zaliila zaliilku waa saaxiib zumalaa war ninowna saaxiibkaa kaa aan kugu xidhay meel ku wada dhinta oo ama iswada difaaca ama dhaawiciina qaada ama ku wada dhinta wa iyaakum buuri waxaan idinka digayaa an yarjica alrajulu minkum nin idinka idinka midihi inuu igu soo noqdo fa aquulu lahu aan ku idhaahdo ayna saaxibuka kii kula saaxiib ahaame ee aan kugu lamaaneeyey fayaquulu uu yidhaahdo laa adri garan maayo waya markaynu iminka barkulanka samaysanee dagaalka soo kala food qaadno yuu igu soo noqoni nin markaan weydiiye saaxiibkii yidhaah ma garanayo yaana haybsan baa ka dhacdayoo markii ay bilaabantaa igu dambeysay neujaniyo ceebdhige waanu kala boodnay waana la kala dhex maray mid yidhaahda ma arki kara bu nin waliba waanu dha ama waa kan waa dhintay ama waa dhaawiciisi baan sidaa ama waanu soo wada baxnay ama ha wada maqnaadeen bu maxaynu isleenaha kale ballan adag bu siiyey fayaqulu laa adri ayna saaxiibuka laa adri qaar saaxiibkaame ma garanayo kaasi igu soo noqonin bu waa ducuf afkarashana wuu siiyey faidaa kabartu fakabiru afkarashadeenna waxa weeyaan bui allahu akbar markaan idhaahdo idinkuna iga wada dabadhaha cadowguu ka naxa sida shaydaanku uga carro shaydaanku wuu cararaa isagoo naqas badan oo sa igsaas weyn leh xagga dambe kasii daynaya marka allahu akbar lagu celceliyey adaanku dhaco ayuu isagoo isku ilaawsiinaya sidii gaali burmadu furantay oo kale raacdiisu badantay ayuu sii daynaya marka gaalkuna allahu akbarta aad buu nacebi arrimo jihaad buu uyaqaana dabeedna wuxuu yihi allahu akbartaasaan ku yeedhinaya idina iga daba yeedhiya falamaa axaaduu bilcaduwi markii ay cadowgii hareeraha ka mareen wakabara allahu akbartii siduu bilaabay iyaguna kabaruu allahu akbartii ku yeedhiye wajaradu suyuuf seefihiina mar qunay galka ka wada saareen tajriidku waa seeftoo galka laga saaro falam yaflut kama baxsanin faladku waa tafliidku waa baxsashada min caduwihim axadu cadowgii ay weerareen iyo raggii meesha isugu yimi waxbaba may baxsanba afkun bay gashadeen gebigoodiiba falam yaflut min caduwihim axad iyagiina ma isdhiibin iyagiina may ka daynin labadaasaa ishelay hilifaa u qaaday nacamahum xoolahoodiina way kaxaysteen casharkaasaa loo dhigay fa kaana likulli waaxidin min alguzaati asxaabtii duulimaadkahaa nin waliba wuxuu nasiib u helay casharata abciratin toban geela tobankaasaa lagu dhufanayaa labadoodii boqolo nin marka laba kun oo halaad ayay maalmahaa yar ku soo kaxaysteen oo aleenka ay isugu soo mareen nebiga iyo asxaabtana dee khumuskoodii bay siinayaan iyaguna dee waa colkani waxaanu soo qaniimaystay buu leeyahy wixii ay ciyi u bixiyaan iyo kaalo mooyaane ay dadka kale agjoogay siiyaan mooyaane arrinkaa iyagaa leh cashara taabcira sawkaa ma aha kolkiiba ninkiiba waaba si dhaksaaba u xooloobay reerkiisaas waa xoolaysan yihi dagaal waa okoleh maalin walba muslimku guusha ma hayo marna guushaa lagu imtixaanaa bal inay kibraan iyo inay sabraan marna hasiimada iyo jabitaanka ayaa muslimka lagu imtixaanaa bal in moralku uu ka dhintay iyo inay kalsoonidoodii sii qabaan tanina way ku xigtay tii cabdilaahi waa sariyatu kacbi bni cumayr asxaabiga laydhaabu haddana nebiguna baladna dhaqaaji meel fadhima joogo kol haddii lagugu foogan yihi oo adiga lagu soo hadal hayo waa inaad sii jeedo ilaa intaad banaysanaysa waddada saasuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wa hiya rabiic alwal wa fii rabiic alawal deh muxaram bishka kan hore safar buu ahaa kanina waa rabiiculawal ah, rabiiculawal safar markaa wuu isyar weydaariyey taa hore safar baheeda uu soo qadimay wa fii rabiiculawal arsala calayhi salaatu wasalaam kacba bna cumayr alkhifaari ilaa daati adlaax asxaabigaas col horkacaya buu nebigu dirayo markaasuu ihi meesha adlaax laydhaa waa xaggan tabuuk area sacuudiga waqooyigiisa weyn oo berigaa sham roman ka haystay yurub ayaa haysatay min ardi sham ardu sham bay ka tirsanta fii khamsata cashara rajula shan iyo toban nin unbuu diray waa waa dhuumaanaysi sibay ku jirayaano wixii ay cirbaha goyn karaanna way gaadayaan wixii ay soo dhufan karaanna way soo dhufanayaan cadowgana cabsi bay ku abuurayaanoo waa la isu soconay waxa ugu daran cabsida irhaabkaasuu nebigu la doonaya fawajaduu waxay heleen jamcan kaiiran ummad badanoo cadowgii hoo ishuruursatay la kulmay fadacawhum ila alislaami islaamkiibay ugu yeedheen falam yujiibuu may ajiibin wa qaataluu way dagaalameenba dagaalkiibaa ku bilaabmay wa kaanuu agara cadadan dee way ka tiro badnaayeen ummaddan oo degan bay u galeen fastushhida almuslimuuna muslimiintii halkaa shan iyo tobanka ahaa way shahiideen can aakhirihim ilaa kii ugu dambeeyey ilaa ra'iisuhum kacbu bnu cumayr asxaabigii madaxda ka ahaa mooyaane fa inahu najaa isaguu soo nabad galay afar iyo tobankii kaleba meeshii ayay ku allaysteen ama ku shahiideen yaa qudhigeeduna wax yar maahee qofku dee ama adduun wanaagsan buu joogaya ama aakhiro wanaagsan walaysa man maata fasaraxa bimaytin inama almaytu mayit axyaa ninkii shaacirkaa wuxuu ihi qofka dhintee iska raaxaystaa muu dhimanin bu laakiin ka dhintee waxa weeye ka noole eh haddana baktigaa bu ka nool ee baktiga ah ee sidac iyo darxumada ku nool baa nolol ayaa geeriyeysan bu wa ataa bilkhabari warkii wuxuu u keenay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo firdaba ayuu nebiga u yimid oo keligii dee soo baxsaday fashaqa calayhi arrintii nabiga way dhibtay waay wa araada nebigu wuxuu doonay an yabcaa ilayhim iyagii inuu u diro man yaktasu minhu cid ka soo qisaabta waxay inoo goysteen ragii nooga soo gooya aan u dirna buu nebigu fabalaqahu nebiga waxa soo gaaro warkii uu ku helay markuu wardoonkii diray annahum iyagu taxawaluu min manzilihim inay deegaankiiba ka qaxeen ilan godobta nebiga kuladi maaya markaa qaxoontibay bilaabeen maxamed oo halkan aynu afar iyo toban kaga dila wallahi ooli kari mayne hala hayaababa idhaah meeshuna dee waa urdun bay ku dhowdi xadka urdun iyo sacuudiga oo ilaa dee toddoba boqol sideed boqol oo kilo